allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma alxamdu lilahi cala kulli xaal nacuudu billahi min xaali ahli nnaar waxaynu ku jirnaa darsigeennii alfiyatu siira waa darsigii toddobaad waxaynu qayb ka gallay qisatu lisraa'i waalmicraaj rixlada iyo socotaynta cajiibka ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala mooyaane cid kale aanay samayn karin ee labada qaybood u qaybsan baynu gudagallay waxaananu tilmaannay in nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi la dheelmiyo la guurogeliyo kadibna samaawaadka la saaro xigmado badan baa looga dan lahaa oo kow ay ka tahay inuu aayaadka samaawaadka soo daawado in ilaahay subxaana wa tacaala uu ku soo waajibiyo salaadan aynu tukanayno saynu arki doonno inay ambiyo badan isarkaan inay malaa'ig badani sarkaan in jannadiiyo naarta uu soo booqdo isla habeen keliyana uu goobtii ku soo laabto waxaanu shalay ku joojinnay isagoo nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi sideed nebi ay sarkeen samo walba wuxuu ku arkaya hal nebi ama laba mid buu laba ku arkay yaxya iyo ciisa culimmadu waxay isweydiiyeen oo samadaa idil ma nebigaa keliyaa jooga maya weeye jawaabtiiye aduguba intood magaalo booqato ayaad tiraa magaalo heblaayaan tegayoo hebel iyo hebel baanu isa soo aragnay ma la odhan karaa hebel iyo hebel keliya magaaladaa jooga waa maya waa intii aas ka aragteen manambiye badan baa samadaa ku dhaqan laakiin ciddii ay sarkeen unbuu ka warramayaa ee ka warrami maayo inay iswada arkeen sheekhu wuxuu idhi summa intaa ka gadaal calaa waa kor noqday limustawan mustawa iyo darajuu gaadhay qad samica uu maqlay sariifa alaqlaami sanqadha qalimada wax lagu qorayo ee looxalmaxfuuska lagu qorayo sanqadheeduu maqlay bimaa qad waqaca wixii dhacay ama wixii dhacaya ayaa la qoraya suma danaa waa dhowaado xaggaa luu dhawaade xataa ra'aa ilaa uu arkay al alilaaha ilaahay uu arkay bicaynihi uu ku arkay mukhaatiban isagoo la hadlaya shifaahan toosula hadlaya awxaa lahu waa u waxyooday lahu nebiga waxa u waxyooday subxaanahu ilaahay maa awxaa wuxuu waxyooday allaha nasahan ee ceeb ka dheer ayaa u waxyooday falaa tasal ha waraysan camaa wixii jaraa dhacay tasriixan si cad u dhacay ha waraysanin waa arrin cajiib badan wa farada ilaahay waa waajibiye asalaata salaadaha ayuu waajibiyey hamsiina iyagoo kontonah calaa ummatihi ummadda nebiguu ku waajibiyey xataa ilaa lihamsin nazala xataa nasala ilaa ay u soo degeen lihamsin shan salaadood wal ajru ajarkiina hamsuuna waa konton kamaa qad kaana siduu horeba uu ahaa wasaadahu ilaahay waa siyaadiye min fadlihi fadligiisa iyo dheeraadkiisa iyo galladiisa ixsaanan samafal ayuu siyaadiyey shalay waxaynu tilmaanay casharkeennii israagu inuu ahaa hal habeen oonu laba goor dhicin inuu ahaa bijaasadii waa ruuxi jidhka iyo naftaba waa la qaaday waxaa kalooynu tilmaanay nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi daabadda lagu qaaday inay buraaq ahayd xayawaan dameerkana ka yardheer baqashana ka gaaban oo qoobka dhigaysa barta ishu ay ku dhacdo taariikhdii uu dhacay ayay culimmadu aad isugu maandhaafeen waxay isugu maandhaafeen sanadka waxay isku maandhaafeen kadalika xilliga qolooyin baa ka dhigayba inuu hijrada ka dambeeyey qaarna waxay yidhaahdeen waa bicsada bilowgeedii qaar waxay yidhahdeen waa sanadkii saddexaad shanaad toddobaad sanadkii koobiyo tobnaad labiyo tobnaad sanadka aad baa laysugu maandhaafay waxaa kaloo laysugu maandhaafay bishii laakiin sanadka ugu xooga badani waa sanadka tobnaad wey ee aynu marayno bisha lafteeda waa laysku khilaafo rabiiculawal waa layidhi rabiicul aakhir rajab baa layidhi ramadaan baa layidhi haddaad isweydiiso tidhaahdo maxaa laysugu qabsanayaa miyaa la qaybana jawaabtu waxay noqonaysaa saxaabadu maalmaha iyo bilaha iyo wakhtiyada iyo waxa miyay ciisayn jirin baryo dambe oo waxaan la xuso oo fantasiyaal la dhigtunba waxaan la bartaye iyagu madmuunkaay qaadan jireen muhiimadda maxaana lagu waajibiyey konton taasaa muhiima maxaa nabiga loo sheegay waxa kaasay qaadanayaan laakiin maalinku meeraysigeed iyo habeen xifdigii iyo salool la cuno iyo shaah la cabbe iyo waxaas mashquulkooda mu ahayn hadday kaa ku mashquulsan way baran laayeen maahee way sheegi lahayn xataa wakhtiga ay tahay qodobka intaasii raacaa wuxuu yahay nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi toddobada sama kumu ekaane waa sii dhaafa toddobadaba waa dhaafa markuu samada toddobaad marayay ayaa la tusay guri weyn masjid weyn baa la tusay su markuu jiru hada lbayt lmacmuur waa baytulmacmuurka ilaahay uu ku dhaartay watuuri wa kitaabin mastuur fii raqin manshuur waalbayt almacmuur halkay kacbadu inoogu jirto ayuu malaa'igta ugu jiraa waana isku beegan yihiin toos bay isugu beegan yihiin wuxuu tilmaamay maalin walba toddobaatan kun oo malag baa ku tukadaa dibna uguma soo noqdaan waqtiba maalin walba toddobaatan kun baa ku tukanaya bal sanadkii toddobaatan kun kaalkuleetar qaado ku dhufo waad ku wareeri intay noqonayaan sanawaadna maxaad u malayn waa uu sii dhaafay samaawaadkiina waa dhaafay dabeetana wuxuu gaadhay meesha la ydhaa asidrat almuntaha geedka gobka ah en cidiba dhaafin malaa'igtu ma dhaafayaan jibriil baa ugu dheereeyo ma dhaafo waa geed ilaahay wuxuu nuur oo dhan ku sii daayo oo quruxdiisa aad yaabto deetna wuxuuhi halka haddaan dhaafo anu waan gubanayaa adugu soco wuu socday dabeetana xataa kaana qaaba qawsayn aw adna fa awxaa ilaa cabdihi maa awxa wuxuu gaadhay heer uu maqlayo looxal maxfuudka wax lagu qorayo iyo qalinka sanqadhiis markaasaa ilaahay halkaa ugu waxyooday wax alle wuxuu u waxyoonayay oo dhan sheekhu wuxuu bilaabay inuu inoo sheego halkaa gaaliye se wax u dhace sheekhu wuxuu ina yidhi nebiga waxa u suurto gashay inuu ilaahay subxaana wa tacaala la hadlo oo toos u wada hadlaan qadiyadaasna waa qadiyad saxiixa oo adiladu ay ku qumtay toos bay ilaahay u wada hadleen marka ambiyada ilaahay oo dhan labunbaa toos u wada hadleen waa nebiyullaahi muusa iyo nebiyullaahi muxamed kaliimuraxmaan waa labada nebi inta kaleo dhan biwaasidati jibriil jibriil baa u dhexaynayay oo ergaa u dhexaynaysa qodob labaad buu ku daray oo ah ilaahay buu arkay oo isha ka qaada qodobkaa dambe sheekhu ku daray waa madhabka ibnu cabbaas laga wariyo arrinkaasi se ma xoogana waa laga xooggan waayo cabdilaahi bnu cabbaas hadal buu leeyahy hadalkiisuna waa qowl saxaabi meeshana xadiis baa maraya abu dar alkhifaari ayaa nebiga weydiiye ku yidhi yaa rasuul allah hal ra'ayta rabbaka si toosaa la weydiiyey rasuulka ilaahayow rabbigaa miyaad aragtay habeenkii lagu dheelmiyey suu yidhi nuurun anna araahu nurun waa nuure anna araahu seenu arkaa riwaayo kale waxay taan ra'aytu nuuran nuur baan arkaye laakiin ilaahay maan arag iyadoo xadiiskaasi caddeeyey inaanu aragin laakiin uu maqlaayey ayaa haddana ibnu cabbaas qowlkiisu aanu qowl waaxid ahayn saddex nooc buu u dhigay mar wuxuu idhi ra'aa nuuran marna wuxuu idhi ra'aa bifu'aadihi qalbiguu ka arkay marna wuxuu idhi ra'aa bicaynihi waatay caaisha lahayd markay maqashee loo sheegay laqad qafa shacrii bay tidhi timaha istaagday hadalka culayskiisa hadalka ibnu cabbaas timahaabay istaagay bay tidhi nebigu ma arag qofka kuidhaa nebigaa ilaahay arkay been buu sheegay bay tiro meel adag bay ka istaagtay ibnu mascuud iyo saxaabada kalaalkaasay mareen markaa qowlkan sheekhu xoojiye ah ilaahay buu arkay waa daciifoo ma arag nabi muuse isku dayo ilaahay codsadayna waatii layidhi arkiba kari maysee bal buurtaa eeg saan u gallo buur baa awoodi weyda in ilaahay u dulqaadato ibni aadam u dulqaadan maayo baa lagu arkayaa aakhirana qaabkan waynu ka duwanne awood aynu ku qaabilnaban leenna oo ilaahay waa kii lahaa kalaa inahum can rabbihim yowmaydin lamaxjuubuun wujuuhun yowmaydin naadira ila rabbiha naadira intaa markay dhaaftay nebiga waa loo waxyooday arrimo badan baa loo sheegay laakiin waxaa kow ka ahayd salaad konton salaadood in la tukado filyowmi waleyla habeen iyo maalin nebiguna hawraarsan buu yidhi wuu soo qaatay uu soo laabtay samadii lixaad markuu marayo ayuu nebiyulaahi muuse la kulmay bal warran buu ku yidhi suu yidhi dee salaadaan sidaayo waa imisa waa konton waa ninka soo jabaa la waraystaaye anaa reer bani israa'iil ku soo rafaadaye laqad qaasaytu fii bani israa'iila maa qaasaytu reer bani isra'iil baan la rafaaday ummadaaduna way ka daciifsan tahaye ilaahay ku laabo waxaa tidhaa waxiga dhaaf badiga jar wuu ku laabtay deetana shan laga gooy xadiidka odhanaya tobantobanbaa loo jarayey waa riwaayatu bishir iyadu waa riwaayad aan xoog badnayne shan baa loo goynayay markaa shanshan haddaad xisaabiso sagaal jeer buu noqonayaa wey sagaal jeer buu noqonaya mar walba shan laga goynaya mar walba muusa odhanaya ku laabo markii ugu dambaysay yidhi shan bay maraysaa buu yidhi ku noqo horodo ku noqoo shantana wax iga daadhe nigu wuxu uhi laqad istaxyaytu min rabbi rabbigay waan ka xishooday ku laaban maayo shan meel looga garooco hoos looga sii dhaadhaca ma jirto deetana uu soo dhaqaaji ilaahayna waa hadlay oo waxa uu yidhi an amdaytu fariidatii wa khafaftu can cibaadii faralkaygiina waan socodsiiyey addoommihina waan ka fudaydiyey hamsun fi lcaddi wa hamsuuna fi ljri laa yubadalu lqowlu ladaya wama ana bidallaami lilcabiid tiradu waa shan tayaduna waa konton oo midba toonbaa lagugu dhufanaya culayskuunbaa inaga dhacaye calafkeedii ajarkeedii ma dhicin salaad kastaa toonbay xisaabsan tahay waayo man ja'a bilxasanati falahu cashru amhaaliha ilaahina waa fadligiisa subxaana wa tacaala halkaa waxaa laga qaataa salaada hadday cibaadaadka kale la mid tahay nebigu isagoo arlada joogaa loo waxyoon la kol haddii socodka intaa leeg la tilmaamay oo la galay cibaadaadka kuma jirto sidaa awgeed ma dhacdo inta qalbigaaga iyo caqligaagu joogo ma ka dhacayso suma intaa ka gadaal calaa waa kor maray limustawan daraje ayuu gaadhay qad samica uu maqlay samicaa waa itlaaq sariif alaklaami qalimada dhaqdhaqaaqoodu maqlaya sanqadhooda bimaa qad wax lagu qorayo waqaca dhacay bimacnaa maa sayaqac wixii dhici doono wey uma danaa waa dhowaado xagga alluu dhowaaday xataa raa ila uu arkay al ilaaha alla uu arkay bicaynihi uu ku arkay mukhaadiman isagoo la hadlaya shifaahan toosula hadlaya awxaa lahu waxa u waxyooday subxaanahu allaha nasahan baa u waxyooday maa awxaa ee falaa tasalha weydiinin cajaa'ibta camaa wixii jaraa dhacay tasriixan caddaan u dhacay wa farada salaata ilaahay wuxuu waajibiyey hamsiina salaatan calaa ummatihi xataa nasala ilaa u degtay lihamsin shan loo soo dejiyeyoo bishafaacatin sayidina muusa calayhi salaam walajru ajarkuna hamsuuna buuqama kamaa qad kaana siduu hore u ahaa ayuu kontonkii ugu yahay wasaadahu ilaahay waa siyaadiyey min fadlihi buu siyaadiyey ixsaanaa fa sadaqa waa rumeeyey asidiiqu ayaa rumeeyey sidiiqii dulwafaa'i oofinta u saaxiibka ahaa wakadaba waa beeniyeen alkufaaru gaaladiina bilisraa'i israagii bay beeniyeen wasa'aluuhu waxay weydiiyeen can sifaati alqudsi magaalada qudus la yidhaa tilmaamaheedii rafacahu ilayhi waxaa u soo dallacay ruuxulqudsi ruuxdii la ammaanay ee la dahiro jibriila ayaa hortiisa soo dhigayba jibriilu jibriil ah xataa xaqaqa ilaa uu ka bogtay al awsaafa wasfiyada lahu nebiga uga bogtay famaa taaquu umay awoodin lahu linabiy nebiga khilaafan inay khilaafeen laakinnahum ha yeeshee qad kadabuu way beeniyeen wajaxaduu waa dafireen fauhlikuu waa la halaagay wa filcadaabi cadaabka aakhirana ukhliduu waa lagu waariyey bimacnaa waa lagu waarin doonaa nabiga salawaatu rabbi wasalaamu markii la soo celiyey iyo markii uu sii socday miday tahayba baytulmaqdis markuu marayay ayaa ambiyadii o dhan loo safay markaasuu tukiyey haddana waxaa loo keenay laba hadhuub laba dhiil baa loo keenay midna canaa ku jira midna khamri kala dooraa la yidhi deetana caanii buu qaatay malku jirbil baa wuxuu yidhi hudiita wa hudiyat ummatuk adigana waa lagu hanuuniyey ummadaadina way hanuuntay khamriga haddaad dooran layd adna waad lumilayd ummadaaduna way lumilayd kadib uu nebigu soo dhaqaajiyey buraaqdii buu soo fuulay halkiisii iyo buu yimi salaaddii subax markuu tukaday masaajidka ku tukaday xaramka ayaa wuxuu damcay inuu u sheego gaaladii nimankii carbeed oo kacbada hareere fadhiya ayuu waaryaadhehe xalay waa la tukaday halkan deetana waan dhaqaajiye ilaa baytulmaqdis kadibna samaawaadkaan fuulay toddobada waan ka dhammaaday ilaahay baan la kulmay kadibna waxaasaa laygu soo waajibiyey haddana isla soo noqday subaxna halkan aan ku tukaday deetana mudcim ibnu cadiy oo aynu shalayna maraynay oo nin weyn oo odaya ahaa ayaa yidhi arrimahaagii hore dhani meel dhadhow bay ahaayeen xadhig fog baad ka garaacaysaa buuri arrintani arrin aad hubta miyay tahay bal ku celi wuu ku celiye deetan raggii eegay buu ku yidhi waryaadhahe dee meel dhowoo lagala hadli karuu taagnaaye ninkani waa fogaade oo dadka ma u sheegnaayo arrin la sheegi kare ma yahay haa buu yidhi war isu kaalay waa laysu yimi waa loo sheegay qaar islaam ahaa ayaa dib u gaaloobay oo waxan qofku wuxuu baciisanayaa markuu awooddiisa u bandhigo waayo waxay yidhaahdeen oo bil baanu sii jeednaa billa waannu soo jeednaa laba bilood bay nagu qaadataa adna waxaad leedahay xalay baan dhaqaaqay gogoshaydii baan ku soo laabtay oo weli diiran sheekada noocaas xaggee laga dheelaa qaar baa dib u gaaloobay markay arkeen in qaar gaaloobayaan ay is idhaahdeen gacantiisii midig iyo saaxiibkiisii ugu muhiimsanaana ku guulaysto abubakar ba u tegeen abubakar wuxuu ku yidhi inakum takdibuuna calayh mala been baa ka sheegaysaa waxaan been kama sheegayna wuu yidhi suu in kaana qad qaala faqad sadaq hadduu yidhi ilaa afkiisa kamaan dhegaysane hadduuba yidhi laakiin faqad sadaqa waxaan ka dhegaysan jiray in ilaahay u waxyoodo oo malaguu yimaado in la qaado halkii la geeyo la soo celiyana awoodda ilaahay baciidkuma aha laqad sadaq hadduuba yidhi waa runtii waa maalintuu qaatay magacan asidiiq waayo dee saxaabada kale waa sidiiqiin laakiin mubaadaradiiyo degdegu la degdegay ee markiiba uu qaadanayo ee aan dhegtiisa looga dhacaynin ayuu magaca ku qaatay iyagiina waxay yidhahdeen waa ninku haddii aynu imtixaanno waxay uu yeedheen rag yaqaanay baytulmaqdis waxadhe imtixaama nebigu meeluu sheegsheegay meelina madmadu waa ka galay waa la soo hordhigayba cayaanan life baa la soo hordhigay saasuu tilmaamaya guriga caadi halkaa u yaalla wadada halkaasa ka kale sida masaajidku dhinacuu yaalo mucjisay ahayd beriga mucjiso la yaab leh markaasaa waxay idhahdeen ama alwasfa faqad sadaq hadday wasfiga tilmaanta tahay runbuu ka sheegay laakiin maanta mucjiso xaggeenna kama aha oo imka wax layf la idhaa baa la soo gelayaayo magaalooyin idil baa lagu qabanayaayo ka halkaa logeynaya dhutinaya muxuu ahbaad leeday waxaanay ku jirtaa toban kun oo kilomitir iyo wax ka badan ayay ku jirtaa dabeetana waxay yidhaahdeen ba wax kale maxaad noogu caddaynaysaa laba arrimood baan ku caddaynayaa safarkii reer bani fulaan toggaasaan ku soo maray awrna waa ka lumay arrinkaasaan ku ogaayon ku soo maray waanu sii socday safarkii kale reer bani fulaan soo socdayna waxaan ku soo maray togheblaayo biyo u daboollaa ayaan ka cabbay halkaana way ogaan doonaa inay biyo ka waayeen waanay soo gelayaanoo awrka madowba ugu horeeya ee labada ee eh, sibraar ay ka kala ridan yihiinee midabkaa leh meeshii ku yaaceen bal horta halkii tanaa dhowe tanaanu hubinno awrkii baana ugu horeeya bartiina waa ka soo galeen su waa la weydiiyey biyihiinni xalay ka warama wallahi waxaan u nimin biyihiyo aan waxbaba ku jirin haddana rumayn maayaan war sixirkiisii meel walba waa gaadhay khalaas halkaasunbay iyagu jawaabtaa keliya hayaan fa sadaqa waa rumeeya asidiiqu abubakar dulwafaa'i sidiiqii dulwafaa'i oofinta u saaxiibka ahaa wa kadaba way beeniyeen alkufaaru gaaladu bilisraa'i guuragalkii wa sa'aluuhu waxay weydiiyeen can sifaati alqudsi madiinat alqudus tilmaamaheeda rafacahu ilayhi waxaa u soo dalacay ruuxu lqudsi jibriilu baa u soo dallaacay xataa xaqaqa ilaa uu ka bogtay xataa xaqaqa ilaa uu sugay al awsaafa tilmaamaha lahu linabi nebigu u sugayoo si fiican buu nebiguna uga bogtay famaa taaquu may awoodin lahu linabiyi khilaafan inay khilaafaan wax alle waxay ku jawaabaan laakinnahum ha yeeshee qad kadabuu way beeniyeen wajaxaduu waanay dafireen fa uhlikuu waa la halaagayoo halaag dee qofku hadduu xaqaa'iqda beeniyo oo dalaal iyo baadi u badrheedho halaag kama maqna wa filcadaabi ukhlliduu cadaabkana waa lagu waariyey bimacnaa way ku waari doonaan baabu dikri cardi nabiyi nafsahu cala alqaba'ili min alcarabi wa baycat alansaar lima hadaahum allahu ila alislaam baabkana wuxuu u baab yahay dikri cardi nabiyi nebiga bandhigiisii oo la sheegayo nafsahu cala alqabaa'il qabaa'ilka uu isu bandhigay qabaa'ishii min alcarabi ka mid ahaa iyo wa baycat alansaar lima hadaahum allahu lilislaami sababtii ilaahay ugu hanuuniyey islaamnimada alqabaa'il waa baycaduna waa heshiiska wax lagu galo gacanta laysu dhiibo nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markuu quraysh quus ka istaagay daa'ifna quus ka joogsaday labadaa qabiil saqiif iyo quraysh qabaa'ilkii kaleu damac ka galay qabaa'ilkii kalena dhulkooda ma gaadhayo wuxuu samaynayaa mawsimka xajka mawsim kastoo xaja ayuu diyaargaroobayaa isaguna wuxuu akhriyayaa hadalka haye abubakarna dadkuu tusayaayoo tiltilmaamaya u kala sheegaya waa halkan culimmada tabliiqu daliilka ka soo saareen nin deliiloo tusaa xaafadan odaygan deetna abubakar qabaylkuu kala sheegsheegaya reer hebel baa laydhaayo halkaasay degaano waa reer cajiibo waa reer bela ka dhacdayo haye kuwana halkaasay degaano waa koox yaro xantoobo aho qoladana waa qolo ballaadhano wuu kala sheegsheegaya aad buu yaqaanaa qolo walba nebigu hal shay buu sheegaya waryaadhehe maydun magan gelin oo diinta maydun u nusrayn qaar way la gorgortamaan oo waayo maxaanu leenay markaasuu dhaa jannaa leedin jannadu way fogtahay wax dhow noo sheeg qaar baa waxay gaadhay inay yidhaahdaan waaye markaanu ku taageerno hadhow ku-xigeenkaaga maahay may magacaabisa ku-xigeen si nebigu yidhaha ilaahay baa arrimaa iska loo meeshu doonu dhigaya suu yidhaha mayntaanu xabadda u diyaargaroonaya waranka ayaa hadhowna cid kale la siinayaa dankamaliina iska soco qaarna hadalkaba kama guraan qaarna way holladaan laakiin way iskhilaafaan ku nooc bay noqdeen waxaasoo dhan ilaahay wuxuu u seejinayay qol uu hayey waa arrin ilaahay cid u hayo ansaar buu u hayaa ansaarna dhallinyarubaa ka socota sannadkane rag waaweynba kama socdaan laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam ma dhayarsanin lixdan wiil lixdiiba uu la fadhiistay halkaasuu dabeetana faa'iidadii iyo jawaabtii koobaad ka helay wa carado nabiyu nebigu waa bandhigay nafsahu naftiisa wuxuu u bandhigay ay ximaayata nafsi bay noqonaysaa naftiisa ilaalinteeda wuxuu u bandhigay calaa qabiilatin qabiila qabiila qabiila buu ugu bandhigay liyaxsula si uu u xasiliyo liyaxsula siduu u dhaco iiwaa'uhu in la magangeliyo min bacdihim barhkooda ay magangeliyaan yuballiqu inuu gaadhsiiyo risaalat allaahi ay liyuballiqa risaalat allah ayaa loo magan magangelinayaa fa kullun mid kastoo qabaa'ilkaa ka mida yansaqu waa gujinaya ilayhim iyaga waxaa gujinaya ashaydaanu shaydaan baa gujinaya xataa yucriduu ilaa ay ka jeestaanba shaydaan baa qujaqujaynayao gujinayo deetna way ka jeesanayaan can qowlihi hadalkiisay ka jeesanayaan wayahza'uu waa dheelleelayaan wayarfuduu waa diidayaan xataa ataaxa allaahu ilaa ilaahay u hawl yareeyay lil lilansaari ansaar buu ilaahay u hawl yareeyey fastabaquu way u dheereeyeen waa u tartameen lilkhayri khayrkii biihtiyaarii iyagoo ikhtiyaar leh oon cidi khasbin ayay u dheereeyeen fa yuslimu waa islaamaya alwaaxidu minhum qof mid iyaga ka mida islaamaya yuslimu bihi islaamkiisa waxaa la islaamaya jamiicu ahlihi qoyskao dhan baa raacaya fa ruximuu waa loo naxariistay laqiya nebigu waa la kulmay sittan lix buu la kulmay aw amaaniya ama sideed ladaa caqabatin meesha caqaba laydhaa ayuu kula kulmay dacaahumu wuxuu ugu baaqay ila alhudaa hanuunka ayuu ugu baaqayoo fa aamanuu billaahi allay rumeeyeen uma dabeetana rajacuu waxay u laabteen liqowmihim qowmkoodii yadcuunahum iyagoo ugu baaqaya wixii ay rumeeyeen fa samicuu iyana waa ka dhagaysteenoo qalbiga u fureen xataa fashaa ilaa uu faafayba alislaamu islaamkii faafay islaamkii baa ku dhex faafay uma qadima waxaa yimi fii qaabilin sanadkii soo socday fii caamin qaabilin sanadkii kaa ku xigay waxa yimi minhum iyagii iyo wa miman aslama intoodii iyo intii islaamtay waxa ka yimi libeycatin beycana waxa uu yimi dicfu aladiina salafuu kuwii tagay ee lixda ahaa labanlaabkood lix marka labalaabo labiyo toban baa yimi weeye ka baycati nisaa'i libaycatin bayca ayay u yimaadeen ka baycati nisaa'i baycadii dumarka lala geli jiray mid la mid ah uma intaa ka gadaanla sarafu way laabteen uma ataa waxaa yimi min qaabilin sanadkii ku sii xigay sabcuuna todobaatan baa yimi iyo wanayifun dheeraad toddobaatan wanayif iyo dhowr fa baayacuu nabigay la baayactameen yukhfuuna iyagoo qarinaya baycatahum heshiiskooda leylan habeenmadow ku qarinaya wa nicma albaycatu heshiis waxa ugu wanaagsanaaday baycatuhum heshiiska jazaau waa abaal jazaau man mid waxa u abaala baayaca fiihaa nabiga la heshiiyey aljannatu jannada ayaa u maartay u abaala nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu odhan jiray alaa rajulun yucridu calaya qawmah fa inna qurayshan manacuunii an ubaliqa risaalata rabbi waar ma jiraa nin ikaxaynaya oo reerkoodii igu dhex ilaalinaya qurayshi way diideen inaan ilaahay diintiisa dadka gaadhsiiye qolo walbaaba saynu tilmaanay way diidayeenoo shaydaan baa qujaqujaynayay oo gujinayay markii dambe lix dhallinyaro ah oo xajkii dhammeeyey oo isu xiiraya ayuu la kulmayoo meesha laydhaa caqaba oo ku dhow mina ayuu kula kulmay waxaanay kale ahaayeen ascad ibnu zuraara iyo cawf ibnulxaaris iyo raafic ibnu maalik iyo qudbata ibnu caamir iyo cuqbata ibnu caamir iyo jaabir ibnu cabdillaah riwaayaadka qaarna jaabir bay ka reebayaan cubaadata ibnu saamid bay ku darayaan in cubaadata ibnu saamid lagu daro ayaana xoog badan lix inay yihiin baana xoog badan waayo jaabir aad buu usii yaraa qolana sideed bay ka dhigayaan oo waxay ku darayaan abulhaytham ibnu tayihaan iyo mucaad ibnu cafraa sideed bay noqonayaan laakiin in abulhaytham ibnu tayihaan lagu daraa waa khalad waayo isagu wuxuu ahaa aws qoladana waa khasraj waa qabiilka labada jilib ee madiina dega qabiilka labada yar tirada badan weeyo khasraj baa laydhaa haddana waxay u socdeen inay xajaan qurayshna ay la xidhaan wax la yidhaahdo xulafo iyo bahwadaag oo ay dagaalada ka caawiyaan ay la gelayaan aws markaa nin aws ka mida oo abulhaytam ibnu tayahaani ma soo raaci karo lamana socdo wada khasraj bay wada ahaayeen deete nebigu waa la fadhiisto wuu la hadlay miman ilqowm war waa qoloma raggu sida waa reeyihiin khasraj ooyay ka yihiin jilibkaasay ka yihiin erey yar maydin odhan karaa haye soo fadhiiso deetna waa ku bilaabay dacwaddii ninkii ugu daaweydana baa yidhi waryaadhe hawl kalenu soconnaaye diin iyo arrimaha haleeli mayne rag baynu ishaynaaye arrinka ninkan inaga daaya shantii kalea waxay yidhahdeen may wallee waa nebiga yuhuudi inoogu hanjabayeen waxyaalaha ilaahay ansaarta uu ku galladay waxaa ka mid a ah, yuhuud baa dhagaah ka haysatay saacadunbay u qabtaan dee hadday saacad baa haysteen way dhowday wakhtigii waa taaganya baa soo baxaya waanu raacaynaa waa idin gumaadaynaa in yar baa idiin hadhay waxba idinma hadhin iyaguna show waxay lahaan yaa allahu yaa idinna nebi waa ku dhegbarjeeye mar walba waxay idhahdaanuun yar baa idin hadhay iska watagwatagleeya wuu soo socdaa nebiga eegiyo iyagaa xisaabtamayay mar alla markay sheegeen midha wallaahi waa nebiga yuhuudi sheegaysay yaa idinka horraynin nimanka ka buuxiyaba deetana way islaameen lixdoodiiba nebigina waa u sharxay way noqdeen dacwadeena kooban bay bilaabeen oo aanay isballaadhin le cilmi badan ma hayaan waxay ku guulaysteen sannadkaa dhan lix kale labiyo tobankoodii baa soo noqday sanadkii kaa xigay waa sannadkii labiyo tobnaad sannadkii lixdii islaamiyeen koobiyo tobnaad weeye kan labiyo tobanku imanayaanna waa labiyo tobnaadki sannadkaa way bayactameenoo mar walba maxaa la heshiinayaa habeennimaa laysu imanaya meesha caqaba laydhaayo mina ku dhowna waa laysugu imanaya marka carafa la dhammeeye xajka maxaa lagu heshiiyey baycat nisa iyo dagaal kuma jiro aayaddan suurat lmumtaxana ama mumtaxina aakhirkeeda dambe ee ilaahay leeyahay calaa anlaa yushrikna billahi shayan walaa yasriqna walaa yaznina walaa yaqtulna awlaadahunna walaa yaatiina bibuhtaanin yaftarinahu bayna aydiihinna wa arjulihin walaa yacsinaka fi macruuf intaa dumarka laga qaadi jiray ayaa iyagana laga qaaday quraanka soo kala hordegay isagoo xadiisa ayuu nebigu hayay isagoo qur-aanana waa soo degay markii dambe qoladii waxay codsadeen labytobankii hal daaci nin caalima oo daaciya oo magaalada diinta gaarsiiya nagu dar nebigu raggiisii buu soo weegay leebabkiisii iyo raggiisii buu qiyaasay wuxuu ihi meeshaa waxaa ka soo baxaya muscab ibni cumayr muscab buu raaciyey daacigii koobaad ee nebiga soo labeeya magaalo loo diro muscab buu ahaa gebiga madiina ninka xagga kale u rogay ee shirkigii ka rogay islaamnimo u rogay muscab buu ahaa gacanyarihiisuna waa ascad ibnu zuraara ascad ibnu suraaroo nin dhallinyaroo wuxuu ahaa weli aan guursan gurigiisa wada degan kolba meel buu u tilmaamaya maanta xaafada iblaayan tegayna maantana xaafad kalenu tegaynaa dhacdooyinka cajiibka ah ee kutubu siira ku qoran wuu soo tallaabayoo isagu khasrajib u ahaa wuxuu yimid daanti aws oo markay dadku bilaadiin noqdaan ee qabyaaladu badato way kala wada qoqobmaan deetay wuxuu idhi xaafaddaas inuu tallaabana wuu tallaabay meel beera ay diinta ka bilaabeen dumarkii carruurtii baa u yimi waxa maqlay sacad ibnu eh, mucaad deetana wuxuu ku yidhi usayd ibnu oo isaga ku-xigeen u ah oo odayga labaada ninka habarwadaag baanoo laba walaalaa kala dhalay habarwadaagay hadal adag ku odhan kari maaye orod adigu u tagoo inaga eri yo carruurta inaga fidnaynayo dumarkee kiibaa u tegey hadal adag ku yidhi markuu soo socdayna wuxuu ku yidhi ninkaa maaragta haa waa ninka labaad ee gebiga reerkan si wanaagsan ugu bandhig isagoo cadhaysan buu hi warna dhaafa ma naftiinaa nacdeen deetana wuxuu ku yidhaahdeen kelmad naga maqalo hadday xumaatana aanu hulleello hadday wanaagsanaatana dee waad aqbali iyo waayo uu fadhiistay diintii buu u bandhigay qur-aankii buu ku akhriyey wuu wirwiraabay isagoo weli jawaabin shuuhi see samaysaan markaa islaamaysaan waannu soo maydhanna waa shahadanaa sidii buu yeelay wuxuuhi war ninkii reerkuba ka dhaqaaqayey reerkaba ka dhaqaaqayaan hayaaye waan idiin keenayaaye isna si fiican ula hadla iyo waaye u noqda wuu markuu soo socdaa bay wallahi wuu bedelay waa ahriyeen wejigii akhriyaya dad aad maskax badan bay ahaayeen wallahi inaanu caadi ahayn bay dhahan siduu idinkaga tegey ila dugul baa saarnaaye wixii baa ilaahay ka duuliye deetana wuxuu yidhi dee la hadlayoo way guureenoo way tegeene laakiin markaan dhexdeed soo socdee waxaan maqlay jilib yaroo ka mida aws ayaa ascad ku socdo waxay uga aarayaan hebelo way dilayaan adaanay kugu xumaynayaan habarwadaagga inay gurigaaga ku dilaan iyagana dhimashay nin ehelkaaga oo magantaada oo xaafaddaadii lagu dilay iyo reerkaagii booday soo orday cuse ka gaadh wax sababtu ugu yeedhana wax kale may ahayne waxay ahayd isaguna la kulmo dabeetana wuxuu arkay nimanka iska fadhiyoon meeshiiba ka dhaqaaqeen markaasuu ogaaday in meesha la keenayo markaasuu iska cadhaysiiye wuliyaa scadow nin kale lama soo dhaceene dee waxaad ogtahay hilbaaiyo walaalnimadii naga dhexeeya maxaad naga soo doonta suu yidhi maad yara fadhiisan eraygaasaan kuu sheegiyo hadduu xumaadana waanu kaa tegi haddii kala waad qaada isna sidiibuu u soo wirwiray oo maxaa yeeshaa markaa islaamaysaan soo maydho ashahaado waa ashahaate isagu hore waa ka duwaya usayde reerkii o dhan buu isugu yeedhay ka warrama xaggiinna sideen ka ahay dee waxaanu kugu dhaafsannaa curadadeedan kaa jecellay haddaba rag iyo dumarba hadalkiinna waa iga xaaraan ilaa ka islaamaysaan galabta gaalnimaba gabba lagumu dhicin waa wada islaameen nin keliya ka hadhay reerkii dhammaa bani cabdilashhal bani cabdilashhal hal nin baa ka hadhay usayrim laydhaa saddex sanuu ka dambeeyey dagaalkii uxud ayuu isku daray islaamnimo iyo jihaad isagoon weligiiba sujuudin ayuu maymka islaamay iminkana shahiiday isagoon weligiiba loo sujuudin jannada toos u galay marka waa waddadii ugu toobiyeysnaytoma marka ee dacwadda qaaliga cajiibka ah ayaa ka dhacday madiina wa carada anabiyu nafsahu cala qabiilatin qabiilatin liyaxsula si uu u yimaado yaxsula waa alfidlaaq iiwaa'uhu hoyntiisu min bacdihim barhkood yuballiquhu gaadhsiinayaa risaalat allaahi risaalada ilaahay buu gaadhsiinayaa ya farriinta tawxiidka fa kullun qabiil kasta yansacu ilayhim yansaqu waxa gujinaya ilayhim iyaga shaydaanu xataa yucriduu ilaa ay ka jeestaan ama la yucriduu can qowlihi si ay uga jeestaan wayahza'uu ku dheleelaan wayarfudu ay diidaan xataa ataaxa allaahu ilaahay u hawl yareeyey lil ansaari ansaar buu u hawl yareeyey fastabaquu waa u degdegeen lil khayri khayrkii bay u degdegeen bikhtiyaarin iyagoon cidina khasbin fa yuslimu waa islaamaya se u degdegaana eeg alwaaxidu minhu mid baa islaamaya yuslimu bihi sababtiisa waxaa ku islaamaya jamiicu ahlihi fa ruximuu waa loo naxariistay laqiya waa la kulmay aw lada caqabatin buu kula kulmay dacaahum wuxuu ugu baaqay ila alhuda fa aamanuu billahi waa rumeeyeen uma rajacuu waa u laabteen liqowmihim tolkood yadcuunahum iyagoo u baaqaya fa samicuu way ka dhagaysteen xataa fashal islaamu ilaa islaamku ku faafay guri walba galay uma qadima waxa yimi fii qaabilin ay fii caamin qaabilin sanadka soo socda waxaa yimi minhum xaggoodii iyo wa miman aslama ciddii islaamtayba dicfu ladiina salafu kuwii tagay lixdii hore labalaabkood maxay u yimaadeen libaycatin heshiis bay u yimaadeen ka baycati nisaa'i heshiiska dumarka lala galoo kale ah uma insarafuu haddana way laabteen uma ataa waxa yimi min qaabilin sanadkii soo socday abcuuna wanayifun toddobaatan iyo in yar fabaayacuu way baayactameen yukhfuuna iyagoo qarinaya baycatahum leylan wanicma albaycatu jazaau man baayaca jazaau man mid waxa u abaala baayaca fiihaa nebiga la baayactamay aljannatu janno qodobkaa ugu dambeeya ee baycat alcaqaba aaniya waxaanu sheegnu baycat alcaqaba aluula baycat alcaqaba aaniya waxay ahaayeen saddex iyo toddobaatan nin iyo laba dumara shan iyo toddobaatankaasay ahaayeen waxay ku dhex milan yihiin qoladii reer ansaareedee aws iyo khasraj intooda islaamiy hoos bay iska qanjiirsanayaan aad bay u boholiyoosan yihin leeyihin ma nebigii baan la kulmayna ma nebigoo maka la eryanaya mana arki doonnaa deetana markiiba nebigay soo bariidiyeen nin nin baa loo soo bariidinaya si aan loo dareemin deetana waxay la ballameen habeenka eh, ayaamu tashriiqa habeenka dhexe markay cagtugoodo halka caqabaha inoo ahaato bartii bay iyagu ku diyaargaroobeen nebiguna waa yimi waxaa la socdaa cabbaas oo adeerkiya oo laakiin weli gaala oon islaamin cabbaasna wuxuu la socdaa inuu xaaladda uun la socdo oo ogaado waxay ku heshiinayaan dabeetna cabbaas baa hadalkii furfura wuxuuhi waar dhegaysta annagu waanu ilaalinay inankayagii cid noo dhaafi kartaana ma jirto wuxuun cay iyo ereyayaroo gaagaaban oon laba waayin mooyaane cid noo dhaafi kartaa ma jirto iminka gacanteeduu ku jiraa laakiin wuxuu jeclaaday inuu xaggiinna u soo wareego haddaydu niman yahaw rag tihiin adkaysanaya oo marka dhan walba laydinka cadaadiye dhibaataydu ku timaado adkaysanaya go'aankiina ku socda haddaa hadhowto meel dhexe ka calaacali doontaan oo go'aankiinu aanu adkayna maantaba wuxuu ku jiraa gacan aamine waxba beecadin iyo heshiiskan ha gelina waxaydhi adugu hadalkaaga waa tidhi u bannee nebigu ha hadlo nebigaa hadlo wuxuu yidhi waxaan idinka doonayaa hal qodob waa maxay inay iga difaacdaan wax alla waxa ubadkiinna iyo ka difaacdaan cidday doonta ha noqoto haye markaan idiin imaado waa difaac baa lagu heshiinaya waayahaye rasuul allo maxaanu leenay annaguna maxaanu leenay markaanu difaaca galno aynu naf iyo maal iyo wax walba duldhigno maxaanu leenay hebel wasiir baan ka dhigaya ka waxaan ka dhigaya maayar kaa kanaan ka dhigaya nebigu ma odhan sheekadaasina dhexdooda mau oolin nebigu wuxuu uhi walakumul janna jannaa leediin way istaageen wxu laa naqiil walaa nastaqiil laa naqiilu yaraysan mayno walaa nastaqiilu ka bixi mayno arrinannu yaraysanno quursanayno iyo arrin aanu ka baxayno maaha jannaaba lagu helaya waxay u degdegeen inay gacanta dhiibaan ninkii ugu daada yaraa ascad ibnu suraara ayaa gacanta qabtay yidhi joojiya u kaadiya horyaadha war arrinku ma aha un gacan la dhiiba buuri carab iyo cajamba way soo weerari doonaan cir iyo dhulba waa laydinka xidhi doonaa haddaa hadhow walaacaysaan oo meel dhexe ka cilmiyoonaysaan imikaba ka jooga ascadoo gacanta ka qaad bay idhahdeen arrinka iyagu ilaa madiina wax kalo kumanaa soo dhaqaaqine markii bay gacanta dhiibeen markay baacatameen ayuu nebigu yidhi waa badantiine nuqabayi sameeya masuuliyiin arintan arrintan madaxa loo saaro labiyo toban naqiib baa loo magacaabay waa caaqiladoo kale noqonaya waa oday beeleed marka qoladii aw soo tira yaraydna saddex baa la siiyey qoladii kalena sagaal baa la siiyey weliba wuxuu nebigu yidhi jibriil baa ay tilmaamayee hamoodine ninkaan magacaabo ninaan anigu iska caashaqaye jibriil baa ay tilmaamayee yaan waxba lays maaratay tuhmin markay dabcayn inay dhaqaaqaan buuna yidhi yaa rasuul allah immikaba kuwan ma dhinaca ma kaga bilownaa kuwan gaaladee meeshu toban wuxuuhi may gaadhi xilligeed deetna shaydaan baa ku qayliyey wuxuuhi yaa ahla aljabaajib waar kuwa buulasha yarya teendhooyinka deganow hal lakum fii muxamedin wasubaat muxamed iyo kuwii bidcoodayaasha ahaa halkana idinku shiraya dee nebigu wuxuhi horew kala dhaqaaqa hada azabu ibnu usayb buuhi waa jinkii asab oo usayb dhalay wallaahi laa tafaraqanna laka waa kuu soo gacan bixi doonaa jin iyo xumi weligaabay basaas waxbayga gurmaysid marka way kala dhaqaaqeen warkii quraysh ku dhacay warkood magaca maxooda subaxii u yimaadeen reer madiina xalay baa la heshiisay inankayagiioo la baxaysaanoo dagaal baa ku diyaargaroodeen qabiil carabeedoo dagaal naga dhexeeyo oonu ka necabnaydi kama jiree maxaa dagaalkayaga ku falaysaan odayaashii waaweynaaba waxay dhahdeen oo ka yahay cabdillahi bn ubay ibni saluul ma dhicin buuri ma dhicin xilaahay ku furan inaana dhicin reerkayguna waxaanan ogeyn ma sameeyaan warkiisibay qaateen waa dhaqaaqeen haddana dee shaydaan baa waxwaday haddana way soo noqdeen waar xalay baa adoon ogeyn la baxayo saa iyo saa la yeelay ma dhicin buuhi soo taagan isagu horey u baxeen markaa saxaabadii meel dhexa markay marayaan baa warkii caddaaday ciidan baa laga daba diray sacad ibnu cubaada ayay soo qabteen sacad oo aha gaabinayay saacadna waxaa badbaadiyey ninka la yidhaahdo umaya ibnu khalaf sidaasay ku galbadeen waayahay baabu dikri lhijrati min makkata ila almadiina hijradii baa bilaabantay ila magaala la saxay caasimad baa la diyaariyee waid xilligii fashal islaam islaamku ku faafay bilmadiinati madiina haajara waxa uu dhaqaaqo u hijrooday man ciddii yaxfadu ilaalinaysay fiiha madiina ku ilaashanaysay diinahu diintiisa nin alla ninkii diintiisa doonay inuu ilaashado ayaa xaggaa tegey wa casama waa goostay asidiiqu abubakr sidiiq an yuhaajira inuu hijroodo faraddahu waxaa celiyey annabiyu nebiga xataa haajara ilaa uu la hijrooday xataa haajaraa ilaa ay hijroodeen alifkani waa alifkii taniyada ilaa ay hijroodeen macan iyagoo wada jira ilayha madiina waa wada hijrooninaaye hadhaqaaqin buu yidhi fataraafaqaa way isu raaceen ilaa qaarin god bay isu raaceen bithawrin thawr ku yaalla bacdu mar dambe oo markaa ka dambaysa suma way dhaqaaqeen wa macahumaa waxa la jiray caamiru mawla sidiiq wabnu urayqid ninka ibnu urayqid la yidhaa daliilun waa tilmaame liariiqi ariiqi dalyaqaan iyo garhwadeen ah fa akhaduu waxay qabsadeen naxwa ariiqi saaxili ariiqa saaxilka iyo xilliga mara ayay mareen waalxaqu xaquna allah lilcaduwi cadowgii khayru shaaqilin allaha xaqa ahina cadowgii ka mashquulinaya ugu khayr badan weeyaanoo nimankii tabicahum waxaa raacay suraaqatu bnu maalikin <clears throat> yuriidu isagoo raba fatkan dilid uu nebiga dilo wa huwa isaguna ghayru faatiki mid wax dili kara maaha ilahay baa ilaashanaya lamma dacaa calayhi markuu habaaray saakhat ilfaras farasi waa limbaday naadaahu waa ugu dhawaaqay bilamaani amaan buu ugu dhawaaqay id sabab eh canhu xaggiisa khanas waabuu ka dhuntayoo waabuu ka qariyay id canhu xubis ma idiin qorantay mise khalas baa idiin qoran xubis xubisabaa saxa id canhu xubis kol haddii laga xabisay oo alla ka joojiyey sidaasuu ugu dhawaaqay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu barraxay madiina ay nimankii heshiiyeen asxaabtii wuxuui waa hijrooda deetana midhmidh baa loo dhaqaaqay waxa ugu horreeyey abu salama ibni cabdilasad xaaskiisiina waa laga reebay oo imtixaan cajiiba ku dhacay isaga iyo umusalam u qabo iyo ilmo yaroo salama laydhaa ugubo marka ay ku curatay wadato ayaa hijrooday reer dhammaystiran bay ahaayeen reerkii inantu ka dhalataa yimi oo mari makhsuum waxay idhahdeen inantayada haddaad adugu caalamka xulayso adeer noo reeb dabeetana way kala hadheen inantii iyo inankiiba dabeetana qoysku isagu ka dhashaayan u yimi waxay idhaahdeen hadday inantiidhi kaxaysateen wiilkayga maxaa ku haysataan ilmi yaraana qoladiiba kaxaysatay reerkii iminka urursanaa waxay ku kala dhaceen shadar madar isagii madiinuu jooga iyadu reerkoodii inankii reerkiiba haysta sanad dhadhow ayay subaxiina bannaanka fadhiisanaysay fiidkiina soo heenaysay beri dambe u tudheenay idhaahdeen naa haddaad ka daba tegayseen ninkaagii diyaar baan kunay orod reerkii bay sii martay inankeedii ka qaat waa dhaqaatisa iyadoo cidla socota ayuu ku soo baxay nin la ydhaha cumaan ibnu dalxa oo uxud ku dhiman doona oo quraysh ninka calanka u qaada dagaalka ayuu ahaa suu gartay hinda bintu abi umaya xaggeed u socotaa xagga aya ninkaygii awrkan fuulbuudhintu ka degay way fuushay waxay ahaayeen nimanku xagga karaamada iyo shahaamada cajiib bay ku ahaayeen shan boqol oo kilomitir buu u lugeeyey gabadh aan waxna siinin ka dalbannin dabeetana awrkuu ku hogaamiyaa waxay tidhahdaa markuu ii joojiyo intuu awrka ku istaaga cagtiisa saanan uga dhicin ayaan ka degaa markuu hubsaday inaan ka degay xaggaasuu jeedsanaya ayuu awrka kaxeeya halkaasuu kusoo xidha geed buu jiifsadaa hadhow haddana liii joojiyaa halkii buu kaga istaagaa waan fuulaa dabeetna wuu dhaqaajiyaa madiine markay ii muuqatay buu idhi ninkaagii magaaladaasuu ku jiraaye barakada ilaahay ku gal iska soo laabta haye maanta gabadh islaameedoo afar boqoloo kilomitir aad u lugaynaysa ma jirta oo idaan isku diin waxa weeye niman cajiibay ahaayeen laakiin haddana ninkaasi gaalnimu ku dhintay sidaasay saxaabadu isaga daba tegayeen qaarba qaar midmid u baxa qaar kooxa u baxa waa lagu batay magaaladii abubakar baa diyaargaroobay nebigu wuxuu kuyidhi ha bixin oo rasuulallah waa sidee inaynu israacnaa laga yaaba deetan wuu farxay laba awrna waa diyaariyey oo aad u calfinayo wax siinayo oo naaxinayo deetana waxay gaadhay xilligii qorayshi tashanayeen waxay iclaamiyeen tashi ballaadhan oo laga arinsanayo moxamed iyo warkiisa kol hadduu helay bays iyo meeluu dego iyo caasimad waxbuu maaganye aanu ka hortagno balaayo waa laga hortagaaye shirkii baa waxa maqlay ibliis oday buu iska soo dhigay xagga ayo bari ka yimioo rugcadaayoo garhcadaaya dabeetna waa garaacay waayo waa nin caynkaas iyo caynkaaso soo dhowow dowladaadu xoog badan maaha waayo nin walba iska soo gelayaa waxa weeyaan meeshii lagu shirayey ayuu nin socoti imanaya waa dowladaha qabiilka de inagu markay qabailku shirayaan geed iska fadhiisanayaano kii iska iska fadhiisanayo maxaa ku haysaan waa noocii haddana shirgudoonkii baabuu la wareegay qoladii koowaad baa tila inu ninka iska firdhino aa meeda hadal macaankiisa arag qabiil walba intuu kaxaysto ayuu soo weerari doonaa taasi arrinmaa arrin kale keena mid kale aan xabisno oo bartaa cuntada uga ridno aa buu idhi meedaan saxaabidiisa u arag gooraan habeenna ahayn maalin ahayn bay farmaroojin doonaa taasina arrin maaha waa ibliisoo nebiga xinjirtiisoo dhulka la dhiga mooyaane arrin kaleu ku farxayaa ma jirto abujahal ayaa yidhi anaa ra'yi hayaa aydaan weli helin oo waa maxay ra'yigii iyo qaabkii loo fulino israaciye wuxuu idhi toban wiil baa la soo qabanaya toban seefood baa loo dhiibaya toban reer bay kala ahaanayaan hal mar bay ku basinayaan dhiiggiisuna wuxuu ku kala firdhayaa quraysh reer bani cabdimanaaf ha waayaanba ciday weeraraane ibliis baa uga hortaagan saasaa loo hadlaa dee qaar baa iska hadhadlaye waa kaa raggii waa laba ibliis moogta markiiba waa laiswaafaqayoo khalaas wuxuu yidhi nicma ra'yu haada kaasaa ra'ya markiiba jerman baabu noqday isagaa hogaaminayaba waaba la go'aamiyo la saxeexay caawana ha la fuliyo arrintuina dhexdaynaga oolin shibtana ha galo hareeruhun bay iska ilaalinayaane samada ma iska ilaalin karaan markiiba nebiga waa loo keenay markiiba guriguu ka baxay intuu madaxa duubtay si aan loo ogaan diyaargarowgiisa abubakar buu tegey wuu sheegay warkii oo goormayn baxayna caawe diyaargarow khalaas soo laabto calina waa diyaariye wuxuu yidhi gogashaydaad jiifsanaysaa go'aygaa akhtarkaana waad huwanaysaa waxba insha allah ku soo gaari maayaane halkaa i jiifso buu jiifsaday habeenkiina tobankii wiil dibadday joogaan waa ku baxay wajacalnaa min bayni aydiihim saddan wa min khalfihim saddan fa fa hum laa yubsiruun timaha madaxana wuxuu kaga daadiyey ciid u dhaafa sidii bay u dhaqaajiyeen isagii abubakar ninna way la ballameen labadii awray u dhiibeenoo gaal ah cabdilaahi bnu urayqide dayli baa laydha maanta markaad aragto muslimiintaoo wada bilaa ballan ah oo bilaa heshiis ah oo ninku wuxuu doono uu go'aaminayo haddana uu ka baxayuu le ka cilmiyooday iyo ninkanuu fiirso ninkana waa gaal labada nin ee la raadinayo meel buu ka ogiyey xataa jiraan buu ka boqol halaadna waa loo sheegay iyaguna maxay siinayaan in yaroo lacagoo uu lugaynayo shan boqoloo kilomitir mid kale muxuu odhan lahaa horta boqolka halka soo joojiya waxna ku dara anaa meel ku waa xaasileh markuu boqolkaa hubsado ayuu odhan lahaa daba waa kuwane midhmidhuu soo qabta ma dhicin isagoo gaala ah ayuu ilaaliyey dabeetana nebiga iyo abubakar kamay bixinba dariiqii laga filaya waqooyiye koonfur bay u baxeen maka hawd bay uga baxeen buurta laydhaa sawr ayay galeen oo iminka magaaladu gaadhay godkaasay galeen ilaahayna wuxuu u soo diray xamaam xamaamkan caadiga ah, shimbirta xamaamka dabeetana way ku dul samaysay ee caaro ayaa marka horaan idhaahdo xamaamkuna wuu ku dhalayba xadiidka imaam axmed baa warinaya culimmadan saxiixu siira ka warantaana waa xasan bay leeyihin halkaasay galeen qorshe cajiibina nebigu waa diyaariyey safarkii waxaa diyaarinaysa asmaa jicsinkii iyo raashinkii lagu safrayey cuntada meesha lagu cunaya waxaa diyaarinaya caamir bnu fuhayra oo adhiguu keenayaayo halkaa intuu soo liso ayuu caana u keenaya caanaha badhna way waxay ku cabbayaan dhayda badhna way karsanayaan radiif baa laydhaa waxa weeye ilaa maanta may gaadhin reermiyigeennu dhiilkii caanaha halkan yaallay ayaa dhagaxaan la gubayaa dhagax baa saa loo soo qaadayaa kulul waa lagu tuuraya waa lagu ridayaa dee saasuu karkarayaa hadhow baa dhagaxii laga saarayaa waa caana la kariyey weligood dhanaani maayaan radiifkaasay duldhigayeen markaa gelin horey gelin dambe halkaa saddexdii maalmood raadkii cabdiraxmaanna abubakarna warkuu keenayaa waa ninka warka u keenayo maalinoo dhan makuu joogaa dhegedhegaynaya dhinacyaday ordayaan habeenkiina wuu imanaya warkuu keenayaa deetana warka madaxdiisii iyo isagoo faahfaahsanba wuu siinayaa raadku soo marayna adhigaa la marinayaa qorshe cajiiboo dhammaystiran ayaa halkaa lagu diyaariyey waid xilligii fashaa uu faafay alislaamu bilmadiina haajara waa hijrooday man yaxfadu fiiha diinahu ciddii diinta xafidaysay wacasama sidiiqu abubakar wuxuu diyaarsaday wuxuu go'aansaday an yuhaajira inuu hijroodo an yuhaajira alfi idlaaqi weeye faradahu nabiyu xataa haajaraa ilaa ay hijroodeen labadoodu macan iyagoo wada jira ilayha ila almadiinati madiina fataraafaqaa waxay isu raaceen ilaa qaarin god bithawrin ku yaalla buurta thawr bacdu muddo kadib uma irtaxalaa way dhaqaaqeen wa macahumaa waxaa la jira caamiru mawla sidiiq waa caamir fuhayra wabnu urayqidin cabdulaahi weeye daliilun waa garhwadeen lidariiqi dariiqu tusaya allahna lilcaduwi cadowgan khayru shaaqilin allaha mashquuliyey ee ugu khayrka badan weeye tabicahum waxaa dabagalay suraaqata ibnu maalikin yuriidu wuxuu rabaa fatkan inuu dilo wa huwa hayru faatikin mana dili karo ilaahay baa ballanqaaday lamaa markii dacaa calayhi uu habaaray ayaa saakhat ilfaras faraskii uu limbaday oo labada jeeni dhulka galeen naadaahu wuxuu ugu dhawaaqay bilamaani id canhu xubis markii laga xabisay saddexdii habeen markay dhammaadeen intaanay saddexdii habeen dhammaan raacdadu meelba way wareegaysaa boqol halaadoo cascas iyo baarqabkoodii bay diyaariyeen qorayshi ninkii geeriya nolol midinku keena goodkana way soo dulgaadheenba ilaa abubakar yidhi rasuul allow midkood hadduu hoos eego waa ina arkila sudhi maa dannuka biinayn allahu aalisuhuma laba ilaahay saddex ku yahay ha baqin maxaad u filaysaa laa taxzan ina allaha macana sii bay kaga tegeen deetana saddexdii habeen markay dhamaadeen cabdillah ibnu urayqid baa yimi labadii awr buu keenay asmaa bintu abubakarna waxay keentay raashinkii oo ay ku soo samaysay weel weelkii waxay ilowday lingixii ay ku xidhilayd ay u soo suurilayd awrka deetana dhexxidhkan dumarku caloosha ku xidhaan ayay kala dilaacisay deetana qaybna caloosheedii bay ku xidhatay qaybtii kalena waxay ku xidhay sufradii iyo alaabtii markaasaa loo bixiya daatu nidaaqayn buurta gunteeda hadday tahay meesha waxaanay ka dhacayaan waa macquul laakiin buurta dusheeda hadday tahay asmaana waxay maraysaa toddoba bilood taqriiban cabdillahi bni subayr bay sidaa buurtana dirqi baa lagu fananayaa iyadaa ka sii adag buurtii kale ee qaaruxolaa iyadaa ka sii adag sidii bay ku dhaqaajiyeen markaana waxay u dhaqaaqeen koonfur bay haddana usii dhaqaaqeen haddana galbeed bay u dhaqaaqeen baddaa jidde xeelligeeday raaceen waxoogay bay socdeen kadib ay haddana saa u soo laabteen masaafo laba jeer ka badnaanaysa intay socon laayeen ay socdeen intaana ilaahay waa ka qariyay dad oo dhan mar keliyaa la arkayo ninbaa yimi oo wuxuu ku yidhi waryaadhaheen meesha la yidhaahdo saaxilka iyo xeebta waxaan ku arkay eh, higil madow waxaanan u malaynayaa ninkii qurayshi raadinays suraaqa oo meesha oday ka ah ayay tidhi boqolka ayaan lagula yeelanin jiri waar baa beene hebel iyo imka ah, xooladoonayoo baadidoonay ahaayeene dadka ka aamus wuu sii yara sheekeeyo hadduu markiiba boodo waa la dareemayaa hadhow baa yarayar baxay addoontana wuxuu faraska buurta iisii dabagee warankiina wuxuu qabsaday madaxa hoostii waxaan dagaalba u socon aayar bu iska laafiyooday markuu buurtii ku dhacay buu ku dhacay deetna waa faras boodaye markii waa ku soo dhowaaday nabigu quraan buu ahriyayaayo dhinacaba eegi maayo abubakarna uu baalladaymoonaya gaadh buu ku jiraa ilaalo rasuul faras baa soo ganan uma joojiyo hadalla kuma idhaaye qur-aankuu sii wataa soo dhowaade iska sii wataa markuu soo dhowaaday buu yidhi rasuulku allaahumma kfiniihi bima shid ilaahay wax nagaga fillow deetna faraskii duulayey labada qoobee hore ayaa dhulka galay suraaqana meel fog buu ku dhacay markuu halkaa ku dhacay buu la soo baxay booshkiisi wuxuu kala baxay baalkii lagu faashan jiray deeta waxa u soo baxay waxba yeeli maysid wuu ku celiyo wuu khilaafo dee geel baa u muuqdee hungurigii caqiidadii wuu khilaafo maantaba qaar badan caqiidadooda iyo hungurigoodu hee hunguriguu khilaafo ayuu khilaafo haddana faraskiibu ku dhacay wuu soo eryada deetana anigu wuxu hi allahuma bima shiid mar labaadkiina waa limbade mar markuu limbada buu qayliya waryaadhaheen aamin baa istaaga waa loo joogsaday nebiga wuxuu ku yidhi nin ilaahay ilaalinaya tahaye waxaan u malaynayaa inaad guulaysanaysee warqadan ammaani igu qor maalintaad guulaysato aan kuula imaadee harag buu dhiibay haraggii baa loogu qoray abubakar baa u qoray ammaan inuu aamin yahay deete wuxuu idhi geelaygii baa idinka aan farriin idiin dhiibo kasii qalataan wax ama kasii qalataan waxba uma baahnin baydha haddaba maxaan kuu qabtaa dadka wixii raacday naga celi dib buu noqdo ninkii imka raadinayey wuxuu ku yidha dhulkaasoo dhanaa soo galalafay waxba kuma dambeeyaan ina celiya wuu wada celiyaa kaasaa ugu dhowaa intii kale waxay ahaayenuun wax mushkilada may arag waayahay hadhow buu la iman doona maalinta maka la furto ayuu la imanaya rasuul loo may garanaysaa suu haa tahay haadaa yowmu wafaain wasidqin waa maalinta runta iyo oofinta hala siiya wuxuu doonayo waa maalintu nebiga ku yidhi suraaqow waxaa laga yaabaa inaad taashka iyo shuuliyada iyo labiska kisra aad xidhato haddaad noolaato kisra ibnu hurmis buu yidhi ma boqorka jo baiden ee gaallada haysta wuu la yaabay <laughs> de waa qariib waa kana maanta lagu dhada wayt howska lagugu wareejinaya meelahan iska luglugaynaya marka wuu la yaabay ma kisra ibnu hurmus suu kisra ibnu hurmus xilligii cumar bay dhacday markii alaabtii la keenay ayuu cumar xadiiskii xasuustay sidui suraaqaha loo yeedho suraaqa lagu taxay wixii sidui bakhin bakhin ucayraabiyun min bani mudlaj yalbisu siwaaray kisra oday yaroo oo reer bani hebelah ayaa maanta xidhan adduunyo muxuu islaamku wax kala bedelay baabu dikri muruurihi sal allahu alayh wasalam biummi macbad ummi macbad caatika bintu khaalid alkhusaaciya laydhaa islaantani waxay ahayd qof dumara oo ka duwan dumarka kale nooca raggee u hadashaa nooca raggee u arimisa nooca raggee u dhaqantaa waxay doonyeysataa guriga horkiisay ragga doonyeysataa meeshay taallaana waa waddo socotadaa martaa waa deeqsiyad gurigeeda gaata laga lama dhaqaaqin deetna abubakar baa yidhi inugu duwa umma macbad sanadkuna waa abaar markii lagu soo leexday ayay lagu soo leexday ayay muraardilacdee tidhi oo sanadkani ma sannad laysmartigeliyaa sawta aad arkaysaan wax allo wax guriga yaalla gasiin iyo wax la cabo midna ma yaallo nabig oo neefkaa adhi ma irmaaye saasay irmaana xoolihii buu gaari waayey jileec iyo weydnimo awgeed irmaanna maxaa soo arkay ka warran haddaan ugu maalo sati biabi anta wa ummi wixii aad ka heshaba dee maal deetna wuu soo qabtay wuu taabtay wuu duceeyey way darartayba weel wixii guriga yaaloo ku lisay oo buuxsamay islaantii buu waraabiyey iyagii buu siiyey cabdilahi bnu urayqidi caamir fuhayre iyo abubakar isagaana ugu dambeeyey hadhow buu yidhi candhadii iska laabo iska laabatay isna waa dhaqaajiyey odageedii baa yimo lo idhaahdo akham ibnuljawn wuxuu hi qotoma qotamaa waa maxay wuxuu wadaa dhowr neefoo wakinaya oo weyda oo dirqi ku socda sayte wallahi nin barakaysan baana soo marayo caynka iyo caynka iyo caynkaas ah. bal ii sifee markaasay ra'aytu rajulan daahirulwada'a sifa dheer bay samaynso aynaan wakhti u haynin haddaa wuxuu la joogi karaa qofka neef lisaya ee la cabaya intay noqon kartaa taqriiban badiyo oo intee buu noqon karaa ya tobankaba ka badi labaatan daqiiqo soddon gaadhsii qofaa soddon daqiiqun weligaa aragtay min madaxa ilaa mijaha ma sifayn kartaa ya gabadhani gabadh aan caadi ahayn bay ahayd xadiisu macbud baa la ydhaha saxaabadii nebiga la noolayd sida u sifaysa umay sifayn xagga dambe noogu iman doontaa insha allahu wakhtigaan noo saamaxayn kitaabkeennu laakiin wuxuu ku darayaa inay islaamtay laakiin anu kutubaha taarikhda hore uguma arag kan ka horow inay islaamtay laakiin waxa xaqiiqa ah odayga ayaa ku taamay oo yidhi haddaan awoodayo walle waan ka daba tegi ayuu yidhi intaasaa la hayay laakiin insha allah haddaad baadhi kartaan waydun baadhi waxaa kaluu ku sii daray neefkiina kitaabka wuxuu ku sii darayaa ka calliqaya hoosta kaga calliqaya neefkii nebigu lisayna waxay raagtay ilaa iyo sanadkii siddeed iyo tobankii cumar bin khadaab soo gaadhay caamu ramaada oo umar baa lisan jiray buu leeyo wuxuu idhi waxaanu ka lisi jirnay subaxiina wax la yaab leh habeenkiina wax la yaab leh warkanna ibnu sacad baa ku wariyay fi tabaqaat tabaqaadkuu ku warinayaa marruu waxay soo mareen ala khaymati ummi macbadi islaanta ummi macbad la yidhaa caatika bintu khaalid khaymadeedii walxaal hiya iyaduna calaa dariiqihim dariiqooda ayay ahayd bimarsadii meel rasadoo kaabad ah amaba karin ah ayay deganayd wa cindahaa agteeda waxa ah shaatun neef adhiya neefkaasoo adara aljahdu gaajadu ay dhibtay biha iyada aljahdu marka jiimka la fadxeeyo waa gaajada aljuhdu haddii la dameeyana waa hawsha iyo daalka iyo dhibaatada wamaa bihaa kuma sugna quwan awood tashtadu ay ku adkaato wax awooday ku adkaato caani iska daaye ma hayso famasaxa nabiyu waa masaxay minha neefkii adhiga ahaa addaraca candhadii iyo ayuu masaxay faxalabad waa listay maa wixii qad kafaahum kaafiyey wuscan awood ku kaafiyey kitaabku wuxuu leeya yadaa listay laakiin kutubu siira waxay u badanyeen nebigu inuu gacantiisa ku lisay waxalabad way listay islaantii bacdu intaa ka bacdi inaaan aakhara weel kalena waa buuxisay weelkaasoo taraka uu ka tegey daaka weelka cindaha agteedu kaga tegey wasaafara wuu safray weelka iyo weel kalena wuu buuxiyey labadiioo ceegaagana waa uu ka dhaqaajiyey baabu dikri wusuulihi ay rasuulilahi sal slam ilaa qubain halkana wuxuu kaga warramayaa nebigiioo wuxuu socdaba quba soo gaadhay quba waa tuulo yaroo madiine ku dheggan oo san halleeyay nagu tahay ayay koonfur bari ayay kaga beegan tahay iminkana madiine waa bartankeeda mawdicu biirin cala alaaati amyaal min almadiina uma wusuul ila almadinati almusharafa xataa idaa ataa ilaa uu yimi ilaa quba uu nasalaha wuxuu ku degay bisacdi farxad buu ku degay walhanaa'i iyo rayrayn buu ku degay fii yowmi linaini maalin isniina liintay cashara labiyo toban min shahri mawlidin bisha rabiiculwal ay tagtay fa nicma alhijra hijratii ugu wacnayd weeye aqaama waa joogay arbaan afar joogay ladayhim agtooda ayuu joogay waa ree quba eh wadalaca waa baxay fii yowmi jumcatin maalin jumca ayuu ka baxay fa sallaa waa tukaday wa jamaca waa ku jimcaystay fii masjid ljumca masaajid laydhaa oo ilaa maanta dhisan ayuu nebigu halkaa ku wahiya walu maa jammaca nabiyu wahiya awalu maa waa markii koobaadee jamaca nabiyu nebigu jimcaysto fii maa naqaluu siday soo wariyeen jimcihii koowaad ee nebigu tukado kaasuu ahaa wa qiila waxaa la yidhi bal eh aqaama waa joogay arbacashara afar iyo toban buu joogay fiihim ay fii ahli quba wahum iyaguna yantaxiluuna wahum culimmadu yantaxiluuna wayba qaataan digrow sheegidiisoo afar iyo toban bay u badayin muxadisiintu wa huwa aladii waa ka afariyo tobanku akhrajahu ay soo saareen ashaykhaani labada shaykh bukhaariyo muslim laakiin ha yeeshee maa mara wixii ulmaray ee min alityaani inuu yimi limasjidi ljumcati yowma jumcatin laa yastaqiimu ma la toosnaanayo maca haadi lmudda muddadan haddii la isma qabanayso ila cala alqowli qowlku inuu yahay bikowni alqadmati imaanshiyuu inuu yahay ilaa quba quba la yimi kaana dibi yowmi ljumcati haddaynu dhaa maalin jimcuunbuu yimi bay isqaban kartaa banaa waa ka dhisay biha quba masjida uu masaajidkiisu ka dhisay wartaxala waa guuray litaybata dayba ayuu u guuray alfayxaa'i ee ballaadhnayd alfayxaa ballaadhnayd taabat nusulaa taabad way wanaagsanaatay nusulan meel la dego iyada ayaa u wanaagsanaatay nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu soo socdaba wuxuu la kulmay socoto quraysh ah oo uu la socdo zubayr ibnu cawaam inaabtigii oo saxaabi ah dabeetna maryay sideenoo maryihii u xidheen zubayr baa u xidhay wuxuu siiye afar badladood mid walba laba go' buu siiyey sideed go' bay noqonayaan markaa ninkii waday iyo camru fahayra iyo abubakar iyo nebiguba maryaha cadcade cusub ayuu u xidhay sidii bay ku soo gaadheen quba weliba intaanay quba soo gaadhin dhammaan dadka oo dhani madiini maalin walba way soo baxayaan waxay jeedaalinayaan balcid maalinkii dambe halkaa ka soo muuqdeen deetana waa kuwii u soo kala degdegay nebigu markii koowaad quba ayuu degay quba markuu degana wuxuu ku degay kulsuum ibnu hadam saxaabiga laydhaa buu ku degay afar habeen buu la joogay waa siday kutubu siira u badan tahay marka isniin iyo isniin buu yimi muxuu joogay arbaa iyo khamiis alaaa arbaca khamiis jimcina waa soo dhaqaaqay marka afartaa maalmood iyo jimciyo dhaqaajin ah waana jimcihii koowaad ee nebigu halkaa ku tukado meesha udhaxaysa quba iyo madiina masjiduljumcana laydhaa bukhaariiyo muslim waxay warinayaan nebigu afar buu joogay quba afar kadib buu soo dhaqaaqay dee haddii la yidhahdo isniin buu yimi afar iyo tobanna wuu joogay marnaba jimca ku beegi maayo haddii markaa jimca lagu beegayo waa hadduu jimca yimi jimcana muu yimina maxaa laisku waafaqsan yahay inuu isniin yimi marka qowlka xooga bada waxa weye isniin buu yimi quba isniintii saddex kalena waa joogay jimciina waa ka soo dhaqaajiyey xataa idaa ataa ilaa qubaa'in nasalaha bisacdi wuxuu ku degay farxad iyo walhanaa'i reerayn fii yowmi linayn lisintay cashara min shahri mawlidin fa nicma alhijra aqaama waa joogay arbacan afar buu joogay ladayhimu agtooda waalaca waa baxay fii yowmi jumcatin maalin jimce fa sallaa waa tukaday wa jamac waanu jumcaystay fii masjid aljumca wahiya jumcadani walu maa jamaca nabiyu maa jamaca annabiyu nebigu uu jimcaystay fii maa naqaluu say soo wariyeen labiyo tobanna way ahaayeen afartan bay ahayn cafwan marka halkay shaaficiyadu afartanka ka keenaani waa taa oo afartan uunbay ahaayeen mooyaane meel afartan lagu shardiyey kama muuqato ee arrinkaana waxaa xusay kacab ibnu maalik radi allahu canhu kacb ibnu maalik isagoo indhabeelay ayaa inankiisaa kaxeeyo jimcaha maalin kasta marka jimcaha la eedaamo ayuunbuu duceeyaa ascad ibnu suraara eh, eh, ilaahay ha ka raalli ahaado waayo ascad waa ninkii koobaadee na ururiyey buu ee jimcaha noo sameeyey markaa jimcahaas waa jimcihii saxaabada kana waa jimcihii nebiga nebigu jimcihii koobaaduu tukaday kaasuu ahaa jimcihii koobaad ee saxaabadu tukadaanna waa kaa uu sameeyey ascad ibnu suraara wahuwa ladii waqiila waxa la yidhi bal eh inuu afar joogay iska daaye aqaama waa joogay arbaca cashara iyagu la joogay wahum iyaguna culimmaduna yantaxiluuna waxay qaataan dikra kal sheegitaankiisa culimmada xadiisku afariyo tobankaasay qaataan wahuwa aladiina waa ka akhraja wuu u soo saaray ashaykhaani labada sheekhe bukhaariyo muslim laakina ha yeeshee maa mara waxaynu soo sheegnay oo min alityaani ah inuu yimi limasjidi ljumcati yowma jumcatin masaajidkaa jimca inuu maalin jimca yimi laa yastaqiimu ma hagaagayo maca hadi lmudda haddaynu muddadaa qaadanno afariyo tobankaa isma qabanayso iyaynu jimcaha ku beegmay ilaa cala alqowli inaynu ku qowlo mooyaane bikowni alqadmati imaatinku inuu yahay ilaa quba la yimaado kaanat biyowmi aljumcati alqadma waa mastarkii qadima qubana soo qasriyey waayahay banaa waa dhisay biha quba masjidahu buu ka dhisay masaajidkan ilaahay yidhi lamasjidun usisa cala taqwa min wali yowmin axaqu an taquuma fiih fiihi rijaalun yuxibuuna an yatadaharuu wallahu yuxibu lmutahiriin wartaxala waa u dhaqaaqay nebigu oo u rarmay litaybata tayba waa magacyada madiine laydhaa madiine iyo tayba iyo taaba iyo waa magacyada ay leedahay litaybata alfayxaa'i ballaanayd magacii yarib la odhan jiray ee min sariba ka yimi maalinkaasaa u dambaysayoo madiinatu rasuul bay la baxday taabat way wanaagsanaatay nusulan degaan nebigu wuxuu u dhaqaaqay xagga iyo tayba fa barakad waa fadhiisatay naaqatuhu lma'muura hashiisii la amray baa fadhiisatay bimawdici lmasjidi meesha masaajidku yahay ayay fadhiisatay fii dahirati duhurkii faxalla waa degay fii daari abi ayuuba guriga abi ayuub buu degay xata btanaa ilaa uu ka dhisanayay masjidahu masaajidkiisa alraxiiba ballaadhan wa xawlahu hareerahana wuxuu ka dhisay manaazilan de guryo liahlihi xaaskiisa wa xawlahuna asxaabuhu fii dillihi asxaabtiisuna isaga ayay hadhsanayaanoo way ku sii hareeraysan yihin nebigu wuxuu ka soo dhaqaaqay quba ilaa iyo madiina taqriiban waxay isu jiraan taqriiban toddoba kilomitr meelaha meelahaasay noqonaysaa saddex mayl intaa qabiil kastaa uu isdiyaariyey hubkiisa iyo dhallinyaradiisa waxaa dha haluma ila alcadadi waalcudda rasuulkii ilaahayow tiro iyo tayo iyo hub annagaa leh annaga nala deg qolo kastaa sharafta inuu nebigu la dego ayay doonayaan nebiguna anaa degaya iyo hebel baa dejinayay waxa mu odhan dacuuha fa innaha ma'muura hashaydani way amrantay ilaahay baa maamulaye sii daaya hogaankay xataa qabtaan way dhaaftaa way dhaaftaa way uurka wuxuu ka jecel yahay qolooyinkii awowgii dhalay bani najaar tiibuu ilaahay u xaqiijiyey waxay hashii socotaba reer bani najaar meeshoodii ayay fadhiisatay weliba waxay fadhiisatay dhul ay leeyihiin sahal iyo suhayl laba wiiloo yaryar oo agoomma ah deeta nebigu kamuu degine wuu saarnaa way kacday way yar socotay haddana way soo laabatay bartii bay fadhiisatay markaasuu nebigu ka degay salawaatu rabbi wasalaamu calayh alaabtii waxaa qaaday khaalid bnu zayd abi ayuub alansaari markiiba guriguu geystay alaabtii nabiga wixiiba wuu qaaday ascad bnu suraarana haddii nebigii laygala horbaxayoo nin qaatay anna hashaan martigelinayaa maniga qudhaydaa liita hashiibu isna hogaanka qabsaday isna hashii buu martigelinayaa rag iskuraye soomaad maqal waa yahay wuxoogay buu dadkii salsalaamay ansaarta badankoodu nebiga garan maayaan abubakar baaba aad moodda ka da' weyn yihi bay salaanta ku miisayaan hadhow abubakar jeedinaya le waa ka nebigii ilaahay shardi maa inaad nebiga garanayso laakiin waa inaad nebinimo u ictiraafsan tahay hadhow bay cadceeddii timi markaasaa loo yar dallaalnimeeyey dallaalnimadaasay ku garteen mooyaane intii hore may garanayn wuxoogay markuu sheekeeye buu yidhi ayna almaqiil halkeen ku qayluulshanaya ama ayu buyuuti ahlina aqrab guryihii ehelka keebaa noogu dhow khaalid zayd baa yidhi kaygaa ugu dhow kiibuu degi ilaa masaajka la dhisayey kaasuu deganaa halkaasaana loogu imanayey salawaatu rabbi wasalaamu calayh fa barakad waa fadhiisatay naaqatuhu lma'muura hashiisii amranayd bimawdici lmasjidi halka masaajidku yahay fi daahirati duhurkii labadii wiil ee yaryaraana waa loo qiimeeyey nebigu isagaa lacagta bixiyey ansaari way diideen la bixin maayo bay idhahdeen nebigu wuxuuhi maya waan bixinaya lacagtiis faxalla fii daari abi ayuuba gurigii abi ayuub ayuu degay xata btanaa ilaa uu ka dhisanayay masjidahu raxiiba masaajidkiisa ballaadhan wa xawlahu hareerahana wuxuu ka dhisay manaasilan guryo liahlihi xaaskiisana uu dhisayoo kolba xaaskuu guursado waa ku nabay masaajidku ugu nabayy wa xawlahu hareerihiisana waxaa degay asxaabuhu asxaabtiisa oo fii dillihi hadhkiisa ku jira ilah waxaan weydiisananaa cilmi naafica iyo camal saalixa subxaanaka allahum bixamdika nashhadu an laa ilaha illa ant nastaqfiruka wanatubu ilayk